assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii laba iyo kontonaad ee kitaabka baabu maa acadda allahu tacaala lilmu'miniina fi ljanna wuxuu alla ugu diyaariyey dadka mu'miniintaa jannada ugu diyaariyey qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi ina almuttaqiina fii jannaatin wacuyuun udkhuluuha bisalaamin aaminiin ونزعna ma fي صdوurihim min غil إخواna عlى سرuri متqاabiliin laa ymasuhum fiiha نصb وma hm minha bmkrajiin waxa weeyaan wuxuu yidhi ina almuttaqiina kuwa alla ka cabsadaayo fii jannaatin beeray ku dhex jiraan wacuyuunin iyo ilo webiyaal yani qulqulaya udkhuluuhaa waxaa lagu dhahaya udkhuluuhaa gala bisalaamin nabadgelyo ku gala mise salaam idinkoo laydin salsalaamayo malaa'igta idin salaamaysa oo aladin salaamaya idinkussalaamaya labadaba salaamtu marka waa noqonaysa aaminiin idinkoo aaminahoo wax dhibaato ah ka bixitaan idinka dhammaato ood ka baxdaan iyo jiro iyo gabow iyo wax dhibaato leh oo dhan idinku aaminka ah wanasacnaa waxaanan siibnay maa fii suduurihim waxa laabahooda ku jiray oo min hillin cadaawad ah cadaawad iyo xaqdi iyo xasad iyo wixii ay isu qabeen xataa kuwii adduunka ku dagaalamay ee qaarkood qaarka kale ay dileen ee jannada hadday ku kulmaan waa laga siibayaa wixii ay lahaa ee dhexdooda cadaawad taalle oo dhan baa laga siibaya ayb marka jannadii lagu xumaato a ma leh colaada iyo isnacaybka iyo weji kala dadadkuna xumaato weeyaan ikhwaanan walaala iyagoo ah calaa suruurin sariira ku fadhiya mutaqaabiliina iska soo horjeedo wada sheekaysanaya oo qalbi furan iyo weji furfuran ku sheekaysanaya laa yamasuhum fiihaa kuma taabanaya jannada dhexdeeda nasabun daal kuma taabanayo ma daal ilana ma shaqaysanayaan waa kaan soo marray inuu dalabkooda uu yahay subxaanaka allahuma markay wax ishtiheeyaan subxaanaka allahuma keliya dhahayaan wixii jaa-is ah hortooda say rabeen si ka fiican wamaa hum iyaguna maaha bimukhrajiina minha kuwa laga bixinayo jannadaa kuwa ka baxayana ma aha oo waa khuluud waa ku waarayaan waana muxuu ahay aad bayna u farxayaan kolkii loo sheegay geeridiibaa mawdkoodii mawdkiibaa hortooda lagu gowracayaa markaasaa la dhahayaa waad ku waaraysaan jannada intaday ogaada markaasay aad u farxayaano haddii farxad lala dhiman haddii jannada lala dhiman geeri ay jiri lahayd farxad bay kuwaasu la dhiman lahaayeen leanna qofka nicmada uu ku dhex jiro ee uu ka baqaayo inay ka zuusho nicmo kaamila ma ah laakiin kolkii loo sheego nicmadan inay mid daa'ima tahay kolkaasay nicmadii kaamil noqonaysaa siduu nin shaacire baa wuxuu yidhi ashaddu lhami cindii fii suruurin fayaqana minhu saaxibuhu intiqaala murug waxaa ugu daran qof ku dhex jira farxad iyo suruur ku dhex jiro oo og inay ka tagayso oo ka dhammaanayso nicmadan oon daa'im ahayn wax lagu farxa maaha buu leeyahy wa qaala yaa cibaadi laa khawfun calaykum walaa antum taxzanuun addoommahaygiyoo cabsii dushiinna ma aha alyowma maanta walaa antum taxzanuuna mana murgaysaan waa kuwa addoommaha sidaasuhu aladiina aamanuu biaayaatina waa kuwa rumeeyey aayadaha yaga rumeeyey wa kaanuu muslimiin oo ahaa kuwa hogaansamo oo sharcigaa loo hogaansama udkhuluu ljanna jannada gala baa la dhahayaa antum waaswaajukum idinkiiyo haweenkiinuba tuxbaruun yani tusaruun idinkoo laydinka ar laydinka farxinayo <clears throat> min alxubuur xubuur baa laga keenay oo faraxa la yidhaahdo xubuur la yidhaaha ayutaafu calayhim waxaa lagula wareegayaa oo ay kula wareegayaan wiilal yaryar oo qurqurux badan oo kura ahoo si fiican u labisan ay kula wareegayaan oo indhaho kale ku tahay jeclaystaan kula wareegooda wildaanta khadamka ahlujannaha ah bisixaafin xeeryo oo min dahabin oo dahab ah xeeryo dahab ah wa akwaabin iyo koobab oo iyaguna dahab ah iyo fidiyo ah wa fiihaa jannada dhexdeedana waxaa maa tashtahiihi waxay jeclaysato alanfusu nafafyaalku ay jeclaysaan wa taladu ay ku macaansato ay ku raaxaysato alacyunu indhahuna mandar wanaagsan oo khudaar iyo midho iyo beero iyo guryo qurux badan iyo waxay indhe ku farxaan oo ku macaansadaan oo dhan iyo waxay nafi jecelaysato oo dhanba ah wa antum fiiha khaaliduun tanaana ugu sii fiican waanad ku waaraysaan wa tilka aljanna middaas jannadaho alatii tii weeyaan uuristumuuhaa laydin dhexalsiiye laydinku siiyey bimaa kuntum tacmaluun waxaad samayn jirteen adduunkaan samayn jirteen camalkiina laydinku siiyey aayadan tabi iyo xadiidka marka qofna camalkiisa jannada ku geli maayeedna iskama hor imaanayaan sabab baa looga dhigay taasuna wuxuu leeyahay marka mudnaan ay mutaan iyagu kuma gelayaan lakum fiiha faakihatun waxaa jannada dhexdeeda kuleedihiin faakihaad ku leedihiin kahiiratun oo fara badan minha ta'kuluun aad wax ka cunaysaan waqaala qaala tacaala ina almuttaqiin fii maqaamin amiin nimanka muttaqiinta alla ka baqayo waxay ku jiraan meel aamin ah meel ay aamin ku yihiin bay joogaan oo aan cabsi iyo waxba aan lahayn fii jannaatin wacuyuun beero iyo janno yalbasuuna waxayna xidhanaya wax ka xidhanayaan min sundusin waistabraq min sundus iyo istabraq sunduska iyo istabraquna waa laba nooc oo xariirta ka mid sunduskuna waa mid xariirta jirjiricsan sabraquna waa midda qarada badan labadaas nooc bay xidhanayaan mutaqaabiliina iyagoo iska soo horjeedjeeda oo wax isnacayb ihi weji kala dadab aan lahayn kadalik maxaa sidaas weeyaan xaalkoodu wazawajnaahum waxaanan u oo ku lamaanaynay bixuurin naaga cadcad ciinin oo indha waaweyn xuur waa jamcu xawraa ciinna waa jamcu caynaa marka xuurka waxaa weye min alxawar ayaa laga keenay oo waa bayaadka muxuu ahaayey kuwa ciintihina waxaa weeyaan waa kuwa indhaha waaweyn laga qurqurux badan oo cadcad oo indha waaweyn oo indhaha yaryar marka waxaa weeye foolxumo weeyaan waa kay dadka iyo waxyaalahaas iyo indha yaryaridii iyo lagu caayo markaas waxa weeyaan naaga sidaasa bay leeyihiin yadcuuna fiiha jannada dhexdeeda waxay ku dalbanayaan bikulli faakihatin nooc kasta oo faakihada wixii adduunka ay ku aqoon jireen oo dhan nooc walbaba xataa kii ree baadiyaha midhihii baadiyaha ee gobka iyo kulanka iyo waxyaalahaas iyo kolay ku tahay ee reer baadihu cuni jireen ile qof walba wuxuu kusoo koray baa yaalla fiicane eh. kaa kolay ku tahay waa jiraa laakiin waa bildhaanta unbuu uga egyahay mooyaane dhadhanka iyo kaga duwan oo ka macaan oo kii ay moodayaan laakiin ka fiican nin baa waxaa laga sheegay reer baadi ahaan jiray looley ahaan jiray baa wuxuu yidhi bay dhaheen sheekh buu weydiye wuxuu yihi sheekhu jannadu ciir ma leedahay <laughs> marka waxaa weeyaan alla subxaana wa tacaala dadka wuxuu ilaalinayaa qalbigoodu ilaalinayaayo qofba wuxuu adduunka ku isticmaali jiray haba xumaaday isagu waa la fiican yahay marka noocii oo laakiin dhadhankii iyo raa'ixadii iyo ka sarreeya ayaa la siinaya sidii nebiguna sal slam nin buu ka warramay oo dhahaya eh, beeraley ahaan jiray oo buu dhahaya eh, rabbioo dhulkaan wanaagsan ee biyuhu qulqulayaan waxaan rabaa inaan beerto beeraleydi buu ahaa beertu jeclaan jiray markaas miyaad u baahan tahay waankaoo nicmaasmaysa may waxaan rabaa inaan beerto beera baa la dhahayaa markaasuu kolkuu ku ridaba isla biriqsigiiba ay u baxaysaa beertii oo buuro oo kale oho isla markii bislaanayso oo isla markii la goynayo oo isla markii la tumayo oo iyadoo marka karoor aho markaas la dhahaya qaado marka inaadanow waxaan ciidaha ku deeqayaa ma jire yani taas waxay tusinaysaa qofku wuxuu kusoo koray jannadu kolagta inayna ilowsinayn markaas nicmadii way ka kala dhimanta kol hadduu wax tabanaya ma og mm. marka nimadana jannadana nicmo naaqisna kuma jirta nicmadeeda waa kaamil marka wax alla qofku aqoon jiray ee ay suuroodo inuu tawdo oo dhan xataa ilmihii ilmo dhalkii qaar baa muxua jeclaysanaya oo markaasu in ilmo dhalaano ubad lagu siinayo ayib markaas faakha dhan baad dalbanaysa warkan waa ka qur-aanka alle ku sheegay fii sidrin makduudin wadalxin manduudin waxyaalahaas looga warramo laa yaduuquuna fiihaa jannada dhexdeeda kuma dhadhaminayaan almowta geeri ila almowtata aluulaa ma geeridii hore mooyaane ee jannada u kusoo galeen ma geeri kale ma jirto wawaqaahum rabbuhum rabbigoodna wuxuu ka ilaaliyey oo ka xijaabay cadaaba aljaxiim jaxiimka cadaabad cadaabkeedii fadla min rabbik deeq oo rabbiga xaggiisa ka timid wey wax iyagu unteen maaha dalika huwa alfawz alcaiim kaasaa liibaantii weynayd ah yaa salaam wa qaala tacaala ina alabraara la fii naciim dadka baariintii waa dadka saalixiinkiihe eh. nicmo ay ku dhex jiraan cala alaraa'iki sariiraha dushooda araa'ik waa jamcu arika arikana waxaa la yidhaahaa geed loo samayn jiray guri quruxsan oo loo samayn jiray iyo arooska iyo loo samayn jiray sariirta oo ku dhex jirta asariir fi lxajala haddayna xajaladaas oo xajaladuna ay tahay guri musakhraf oo la hagagaajiyo oo aroosyada iyo loo samayn jiray ayna ahayn iyo umarada iyo maalqabeynta waxyaalahaas arooskooda iyo loo samayn jiray haddayna sariirtu taa ku dhex jireen lama yidhaha arika lama yidhaaho yanduruun iyagoo fiirinayaan rabbigood bay fiirinayaan nicmo o dhan bay fiirinayaan tacrifu fii wujuuhim wejigoodaad waxaad ka garanaysaa nadrata annaciim raaxada dhalaalkeeda wejigoos u dhalaalayo uu nuurayo baad raaxa iyo nicmo inay ku jirtaanoo garanaysaa qofka nicmo ku dhex jira ee caafimaad qaba ee fayow ee aan wax u dhimaan oon iyo gaaji iyo rafaad iyo aan soo marin wejigiisa markaad aragto waa garanaysaayo muxuu ahaay inuu yahay qof raaxaysan raaxadaad wejigooda ka garanaysaa marka yusqowna waxaa laga waraabinayaa min raxiiqin khamraa laga waraabinayaa khamre aakhire ah oo baydaa ladati lishaaribina la yidhaha laa fiiha qowlun walaa hum canha yunzafuun aan khamrada adduunyada oo kale aan ahayn makhtuumin oo la afxidhay khitaamuhu afxirkiisuna uu yahay wax lagaga gaaraayo aan bac iyo dhale iyo maylax iyo waxaas iyo aan ahayn iyo macdani waxba toona aan ahayn miskun misku uu yahay khitaam ama khatmi waxaa la yidhaahaa waxa weelka lagu afgaaro markii wixii lagu shubayo lagu shubo oo nigax iyo kan eh, reebaaduhu ay oo kale ah kaasaa la yidhaahaa waxa shayga ugu dambeeyana waa la yidhaahaa marka labadaba waa lagu fasira iyadana khitaamuhu midka ugu dambeeya jurcada ugu dambaysaa miskun mise waxa afka lagaga gaaraayo waxa waa misk miski wey dhoobada eh, carabta berigii hore adeegsan jireeno weelalka subaga lagu shubay iyo soomaalidu qumbaha iyo weelasha subaga lagu shubo diriq bay afka kaga reer baadiya kaga gaaraan soo maa diriq diriq baan dee ha ka marka taa sidaas tan iyada lagu nigeexe ee weelasha aakhiro ah, waa miski ayb wafii dalika midkaas falyatanaafasa ku tartameen almutanaafisuun kii tartamaya kaa tartan hawgalo addunya waxba yaan u gelina yaan lagaaga badinin ha yidhaaho wa misaajuhu barixiisuna khamrada waxaa lagu barxaana min tasniimin tasniim baa laga keenay tasniimna waa maxay caynan il yashrabu bihaa ay ka cabbaayaan almuqarabuun dadka alle u dhow alle u dhoweey ay ka cabbaayaan ishaasa laga keenay aayad kalena waa ta dhahaysa wa mxua misaajuhu zanjabil soo aayad haysayna ma jirto ha ayb marka biyaha lagu barxaayo ishaasa laga keenay ayb w wاlآaيaaت fi اlbaabi kahiiraة macluuma وعan jaabirin radي allahu anhu qala qala rasul lah sl lay slam yaakulu ahlu ljannati fiiha ahlujannahu waxbay ku cunaan jannada dhexdeeda wayashrabuuna waana cabbaan walaa yataqawauuna ma saxaroodaan walaa yamtakhituuna ma duufsadaan oo xaaki iyo wasaq iyo duuf iyo ma leh walaa yabuuluuna mana kaajaan waxbayna cunayaan sidee bay marka uu kaga soo baxayaa wixii jidhkooda galay isagaa sheegi doona waxaa jirta waxyaalo ay ku doodeen kuwa mulxidiinayo diinta inay tacniyeen rabay baa beri waxay ku doodeen see u dhacaysaa qof wax cunaayo oo wax cabbaayo oo xaroonaynin oo markaasuu wuxuu yidhi ilmaha janiinka ah, markuu kolkuulkuu ku jiro soo wax ma cuno oo wax ma caboha miyuu saxarooda miyuu kaajaa marka wuxuu leeyahay wax kasta oo aakhira aba haddii loo fiirsado oo sharcigu uu sheegay oo qaybiyaadka ah waxaan loo helaya wax noociisaho adduunyada lamid ahoo muxuu ahay dadkuba ay yaqaanaan marka wax la qariibsado maba leh walaakin طacaamuhum cuntadooda daalika ee kaasihi jushaa-un waa daaco karashaxil miski miskiga dhididkiisa oo kale ah way daacsanayaan daaca udgoon oo miskiga oo kale ah bay daacsanayaan markaas wixii khalaas noqonaya daacadaasu ku baxaya yulhamuuna atasbiixa waatakbiir waxaa lagu ilhaaminayaa tasbiixid iyo takbiirta kamaa yulhamuuna anafas mise kamaa tulhamuun sida loogu ilhaamiyey dadka neefsashada marka way tasbiix iyo takbiir iyo alla bay ku jiraan oo laakiin aan ayna ku daalaynin oo carabkoodii aanu ku daalaynin oo aan ahayn wax mashaqo iyo dhibaato ku haysa sida neeftu dabiici noogu tahay oo kale bay dabiica iyadana u noqonaysaa oo tasbiixda iyo takbiirta iyobay marka ay iyaguna maxaaha ay wadayaan rawaahu muslim وعn abi hurayrata radi allahu anhu qala qala rasul lahi sala allau alيyh wali wasalam qaala allahu tacaala allah wuxuu dhahay acdadtu licibaadi الصaalixiin addoommahayga saalixiintaa waxaan u diyaariyey maa laa caynu ra'at waxayna ili arag walaa udunu samicad dhegina ayna maqal walaa khaطra aanan kuna soo dhicin calaa qalbi basharin qof bani aadama qalbigiisana aan ku sooba dhicin aanu suuraysan karin oo nicmo intaa la-eg baa jirtaba aanu qofna is odhan karaynin iqra'uu in shi'tum bal haddaad doontaan aqriya falaa taclamu nafsu maa akfira lahum min qurati acyunin jazaa'an bima kaanuu yacmaluun falaa taclamu nafsu nafine ma oga maa ukfiya lahum wixii loo qariyey oo min qurati acyunin waxay idinku faraxda ah jazaan abaalgud oo bimaa kaanuu yacmaluun waxay samayn jireen oo camalkoodii loogu abaalguday waxaan nafiro suuraysan karin ayaa marka muxuu ahaay alla uu siinaya muttafaqun caleyh waanu radia allahu canhu marka taana waa fahmi karaynaa waxaan ku fahmi karaynaa diyaafad alla uu diyaariyey diyaafad alla uu diyaariyey diyaafadda iyo sooriyada iyo qofka qabanayaayu bay munaasib u tahay qofkii faqiir ahe marka waxaa laga yaabaa muxuaha waxoogaa rooti iyo maraq yar iyo waxoogaa iyo wax sidaas inuu qofkii uu sooriyeynayo uu u keeno qofka qaniga ah qofka wasiirka ah qofka madaxweynaha ah, qofka mudiirka ah allihii subxaanahu wa tacaalaa khaaliqu lcown ahaa sooriye uu qabanayo dad uu darajaynayo inta uu ay la ekaan karto muxuu ahaayey sooriyadaas ay la eg tahay iyo nicmadaasu say u weyn tahay waa fahmi karayna inay aada u weyn tahay lakin waxaan xaqiiqadeena xaqiiqadeeda gaari karayna ma aha muttafaqun caleyh wa canhu radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allau alيyh wali wasalam awalu zumratin yadkhuluuna aljanna foojka ugu horeeya loodka ugu horeeya ee jannada gelayaayo calaa suurati alqamari leylata albadri waxay leeyihiin suuradda dayaxa habeenka afariy tobnaadka suuradda yani nuurkaa laga wado nuurka soo leeyihiin uma aladiina yaluunahum haddana kuwa ku xigaayo calaa ashaddi kawkabin xidigka ugu daran duriyin oo ifaaya duriyin yani mudiic weeyaane fi samaa idaa'atan ifitaanka ugu daran xagga ifidda xidiga ugu nuur badan xidigaha nuurkiisa oo kale ay leeyihiin wajiyaalkoodu waa nuurayaan laa yabuuluun marka siday u kala dandambeeyaan bayna usii kala nuur daran yihiin kol walbaba se qof janno gelaya nuur waa leeyahay laa yabuuluuna ma kaajaan walaa yataqawatuuna ma saxaroodaan walaa yadkhuluuna ma andhugtuftaan wacalaykum asalaam waraxmat ullah walaa yantakituuna mana siinsadaan ama ma duufsadaan amshaatuhum dahab shanlooyinkoodu waa dahab shanlooyinkoodaa dahab ah shanlooyinkoodu qoryo iyo beri iyo balastig iyo waxba kama samaysnee waa dahab dadka dahab ku shallaysanaya maxaad u malaynaysaa warashaxuhum lmisku dhidid dhididkooduna <coughs> waa miska dhididka <coughs> adduunyada waxaa lagu yaqaanaa waa urxun yahay oo dharka waa wasakheeyaa laakiin iyaga dhididkoodu waa carfayaayo waa miskiga oo kale wamajaamiruhum ciidamadooda ama dabqaadkooduna alaluwa waxaa weeye waa cuudka cuudu tib buu marka ku fasiray ciidanka lagu rido dhuxusha lagu rido ee fooxa markaa lagu korrido kaasaa mijmara la yidhaahaa waa aalatljamr kii dhuxusha lagu rido dabqaadka kaan nidhaahno ama ciidanka aan nidhaahno kaasaa muxuuaha wuxuu yahay cuud wixii lagu ridayo kolkaa maxaa umalaynaysaa ee lagu isaga maqsuudka ahaa weelkiisii hadduu cuud noqday aswaajuhum alxuuru lciin haweenkoodu waa xuurulciinta kuwa cadcad ee indhaha waaweyn weeyaan calaa khalqi rajulin waaxid nin keliya khalqi abuurkiisiiba isla wada leeyihiin suuro keliya isla wada leeyihiin calaa suurati abiihim aadam aabbahood aadam suuraddiisii alla ku abuuray bay leeyihiin aadamna siduu ahaa situuna diraacan fi samaa toddobaa lixdan lixdan dhudhun iyo xagga cerka u yihiin dherarka dherarkooda kulligood saasay wada yihiin intaasay la wada laleegyihiin waana iswada da <clears throat> muttafaqun calayh xagga muxuuha abuurka isku wada mid bekeen xagga akhlaaqdana waa iskaga wada mid oo wax iskhilaafay iyo wax murmurmaayay iyo wax isdiiday midna male wa fii riwaayati lilbukhaariy wa muslim aaniyatuhum fiiha dahab weelashoodu jannada dhexdeeda waa ku dahab rashaxuhum almisku dhididkooduna waa waa misk walikulli waaxidin minhum midkood weliba wuxuu leeyahay zawjataan laba naagood buu leeyahay oo yuraa laga arkaayo mukhu suuqihimaa kubabkooda dhuuxooda laga arkaayo min waraa'i laxm hilibka dibaddiisa laga arkaayo min alxusni quruxda daraaddeed sida muxuu ahaay dhalooyinka iyo koobabka saafiga ahee sharaabka ku jira iyo aan qarinaynin oo kale sidaasay yihiin oo muxuuaha dhuuxeeda ku jira lafta ku jira ayaa dibadda laga arkaayaa la khtilaafa baynahum iskhilaafi dhexdooda ma leh walaa tabaaquda isnacaybna ma leh quluubuhum qalbu waaxidin qalbigooda waa hal qof kaliya qalbigiisa isla leeyihiin yarxamuka allah <clears throat> yusabbixuuna allaha bukratan wa cashiya alla u tasbiixsanayaan eh, aroor iyo galabba <clears throat> qowluhu calaa khalqi rajuli waaxid rawaa bacduhum bifatxi اlkhaa'i wa iskaani lam khalq waana suurada iyo shakliga wa bacduhum bidamihima khuluq wa kilaahumaa saxiix labadabana waa saxiix weeyaanoo waana isku qalbi waana isku suurad wa can almugiirati bni shucbata radia allahu canhu can rasuuli اllahi salى اllahu alيyه wali slam qaal sa'ala muusa salى اllahu عalayhi wasalam rabbahu muuse sala allau alay slam baa rabbigiis wuxuu su'aalay maa adnaa ahli اljannati manzilah muxuu yahay ahlujannaha ka ugu hooseeya xagga darajada dani male ahlujannuhu wax liita male laakiin yaa kala sarsareeya qaala markaasuu yidhi rajulun waa nin huwa rajulun nin weeye juu imaanaya bacdamaa udkila ahlujannati aljanna <coughs> intii ahlujannaha jannada la geliya dabadeed buu imaanayaa dadkii wada galay waa qof ugu dambeeya naartana uga soo waa qof uga soo baxa ugu dambeeya jannadana gala bal ninkaas wuxuu yeelan doona ogaada fayuqaalu lahu waxaa la dhahayaa udkul iljanna jannada gal fayaqulu wuxuu dhahayaa ay rabbi yani yaa rabbi rabbi ow kayfa waqad nazla annaasu manaasilahum seenu galayaa dadkii iyagoo guryahoodii kala degdegay wa akhaduu akhadaatihim oo kala qaatayna deeqahoodii wixii la siisiinayay kala qaadqaatay fa yuqaalu lahu meel bannaan male bu yani ka wada isagu suu u malaynaya fa yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa atardaa an yakuuna laka midlu melikin min muluuki aljanna ma ku raalli ahaanaysaa in lagu siiyo min muluuki dunya ha inaad lahaato boqor oo boqoradii adduunyada ka mida wixiisii oo kale inaad lahaato boqor uu yaqaanay maalan boqor hebel oo kale <coughs> fayaquul wuxuu dhahayaa rabbi radiitu radiitu rabbi rabbi ow raalli baa noqday fayuqaalu laka milu dalik kaasoo kale ad leedahay <coughs> wamiluhu wamiluhu wamilu wamiluhu isagoo kale isagoo kale toban goor lagu celcelinayaa kama ka badan fayaquulu fi lkhaamisa marka shanaad buu dhahayaa rabbi radiitu rabbi fayaquulu markaasuu dhahayaa laka haadaa laka wacasharatu amhaalihim kaasaad leedahay iyo toban laabkii baad leedahay boqor muxuuaha wixii uu lahaa toban laabki keliya ma leh adduunyada oo dhan toban laabkeed buu leeyahay qofkaas walaka fiiha ma nafsuk waxaanad ku leedahay waxay naftaadu jeclaysato waladat caynuka ishaadu ku raaxaysato fayaquulu markaasuu dhahayaa radiitu rabbi rabbi raalli baan noqday qaala markaasuu muuse yidhi rabbi faaclaahum manzilatan rabbi oo kooda ugu sarreeya darajadana qaala ulaa'ika aladiina aradtu kuwaas waa kuwa aan rabay yani kuwaas iyaga inaan su-aashaan rabay harastu karaamatahum biyadii maamuustooda iyo waxaan suuryadooda gacantaydaan ku tallaalay wa khatamtu calayhaa gacantaydaan ku khatimay oo ku ku shaabadeeyey falam tara caynun ili ma ayna arag walam tasmac udunun dhegina ma ayna maqal walam yaqtur calىa qalbi bashar bani aadam qalbigana kuma soo dhicin waxa aan siinayo rawahu muslim وعn بن مسعوudi رضي الله عنه qال qala رsuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم qala رsul qala رsul ه صل ه عليه وسلم إنii laأعلم آkخر أهل الجنة آkخر أهل الناari خروجا منها وآkخر أهل الناari دخuلا الجنة وآkخر أهل الجنةi دخuلا الجنة anigu waan garanayaa ahlu naarka qofka ugu dambeeya naarta ugaga soo horbaxa uga soo uga soo dambeeya naarta ugu dambeeya qof ka soo baxa iyo ahlu jannaha qofka ugu dambeeya ee jannada ugu hor ugu dambeeya garideeda waan garanaya rajulun waa nin yakhruju min annaari naarta ka soo baxaya xabwan gurguurad kaga soo baxay aan socon karaynin ilan camal qaado ma leh fayaquulu llahu caza wajalla lahu allah ku dhahaya idhab faadkhul iljanna tag oo jannada gal fayaatiiha waa imanaya albaabkeeda soo taagaya fa yukhayalu ilayhi waxaa loo malaysiinaya yani malihiis iyo garaankiisa lagu soo ridayaa annahaa mal-aa inay buuxdo fayarjicu waa noqonayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa rab rabbi ow wajadtuhaa mal-a ah, waxaan helay inay buuxdaan helay fayaquulu allahu caza wajalla laha allah ku dhahayaa idhab faadkhuli ljanna tadcu jannada <coughs> gal fayatii haddana waa imaanaya fayuqayalu ilayhi waxaa la maraysiinayaa annahaa mal-a ah inay buuxdo fayarjicu waa noqonayaa fayaquulu yaa rabbi wajadtuhaa mal-a ah, rabbi ow waxaan helay inay buuxdo fayaquulu allahu caza wajalla lahu allah ku dhahayaa idhab faadkhuli ljanna war tag oo jannada gal faina laka adigu waxaad leedahay mihla adunyaa wacasharata amhaaliha adduunyada oo kale iyo toban laabkeed feeriya marka adduunyadii oo kale iyo toban laabkeed waa ko iyo toban marka adduunyada ko iyo toban goor lagu dhuftay weeyaan buu leeyahay wax adduunyada oo dhan toban goor kusoo laabmaya ayuu leeyahay ow mise wuxuu yidhi ina laka mila dunya ina laka mila ashra midla casharati amhaali dunyaa adduunyada toban laabkeedoo kale aad leedahay oo ko toban mih kolka waa toban loob keliya haa waa kala shukiyey fayaquulu markaasuu dhahayaa atasharu bi miyaad igu ciyaaraysaa aw atadxaku bi mise waad igu qoslaysaa buu dhahayaa waanta rabbun waanta almelik adigoo boqorkii ah miyaad igu ciyaaraysaa buu dhahay mise miyaad igu qusquslaysaa waa <clears throat> waxaanu malaysanaynin oo filanaynin oon islahayn wax bani aadamaa ah laba siinayaa kolkii la siiyuu marka wuxuu u qaadanayaa ciyaar inay arrintuba tahay sidii hadda ka hor aan soo maray ninkii muxuaha saddexdii nin ee buurta ay ku xidhantay ninkii suuska badarka ah ee uu ku lahaa doontay markuu yidhi waxaasoo xoolaadii iska leh dhuloonadan ah haligu ciyaarin haddaadan igu wax igu sadaqaysanaynin suuskayga iska qaysi qaala markaasu wuxuu yidhi falaqad ra'aytu raawigaale falaqad ra'aytu rasuula allahi sala alla alay slm rasuulka allaan arkay daxika isaga oo qoslay xataa badat nawaajiduhu ilaa ay ka caddaadeen ay ka muuqdeen micihiisa buu yidhi mise gowsaskiisa qoslkiisuna saas ahaa tabasulkaasu ahaa markuu aada u qoslaayo iyay kiisu muuqan jireen fakaana yaquulu wuxuuna dhihi jiray nebigu sala allau alيyh waali wasalam dalika adnaa ahli اljannati manzilah kaasu waa ahlu jannaha ka ugu hooseeya xagga darajada weeyaan muttafaqun calayh qof <coughs> adduunyada toban laabkeeda helaya baa ugu yar maxaa u malaynaysaan kuwii kale sidaasa le <coughs> waidaa ra'ayta uma ra'ayta naciima wamulkan kabiira saasuu markaa muxuu ahaayey eh, uu noqonaya qofka ugu darajo yaru wacan abi muusa radia allahu canhu ana nabiya sala allau alيyه wali slama qaal ina lilmu'mini fi ljanna mu'minku wuxuu ku leeyahay jannada la khaymatan khaymad buu ku leeyahay taanbuug buu ku leeyahay ama taanduu ku leeyahay ama bangaluu ku leeyahay min lu'lu'atin waaxidatin mujawafa oo xabad luulahoo keliyahoo xordan a ah aan mid dhisan aan ahayn waa tii khadiijo loogu bishaareeyay hadda ka hor soo maray tuuluhaa dherarkeedu fi samaa xagga cirka ay u dheer tahay situuna miilan lixdan miil lixdan mayl weeyaan halkii maylna hal kilomitr iyo nus meelahaas uu yahay halkii khaymaa intaa leeg marka xagga dherarka ballarkana way ka ballaaran tahay marka lilmu'mini fiiha mu'minku wuxuu ku leeyahay haluuna xaasas buu ku leeyahay qaymadaas oo koonihii walbaba qaar baa u jooga yatuufu calayhim almu'min qofka mu'minku isu wada marayo intaasoo dhan hal habin keliya u wada galmoonayo oo ku wada raaxaysanayo falaa yaraa bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale iyagu isma arkayaan waa la kala qarinayaa marka isaguse kulligood wuu wada arkayaayo hal mar buu isha ee ishiisu ay wada qabanaysaayo muxuu ahay quruxdoodi iyo waxaasna ku taladudaya ku raaxaysanayaa habeen keliya <coughs> isu soo wada maraya muttafaqun caleyh almiilu sittatu aalaafi diraac waxaa weeyaan waa lix kun oo dhudhun weeyaan oo muxuu ahayey diraaci diraaca aadamiga ah وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاala إna في الجنة لشhaجaرة jannada waxaa ku taalla geed oo yasiiru raakibu qofka fuushani uu soconayo aljawaad almudammara faraska wanaagsan ee la muxuu ahaye la caateeyey mudamar waxa weeyaan min atadmiir waa laga keenay oo waa hilibka laga riday yani waxaa weeyaan fardaha <clears throat> loo diyaarinayo tartanka ayaa sidaa loo geli jiray iyo jihaadkii loo diyaarinayo waxaa la yeeli jiray <clears throat> waa la cayilin jiray horta hore kolkii uu cayilo yaa marka muxuu ahay muddo meel kulul inta lagu xidho oo huur ah oo waxna la hooyo yaa biyihii iyo calafkana lagu yarayn jiray markaasuu dhididi jiray oo caatoon jiray oo shiiqi jiray oo hilibkii ka fududaan jiray si uu u fududaad oo orodka u galo <clears throat> marka faras sidaa loo diyaariyey oo faras wanaagsan sidii si horena ah jawaadna waa kaan kol haddaan la shadin oo wawiga aanu shadnayn waa faraska wanaagsan jawaad haddii la yidhaahana <clears throat> oo wowda la shidana waa qofka deeqsiga ah asariica ee orodka badan buu wuxuu ninka kaafu shan baa soconaya mi-ata sanatin boqol sannadood maa yaqdachu aanan goynaynin muttafaqun calayhi taasuna waa tu alla subxaanahu wa uu leeyahay wadilli mamduud ha ha ballaadhan marka sidaas kale muttafaqun caleyh <clears throat> warawayaahu yani sheekhaani fi صaxiixayn ayضا min riwaayati abi hurayrata radia allahu canhu ma ah min riwaayati abi saciid tanuye qaala wuxuuna yidhi yasiiru الraakibu fii diliha miئata sanatin ma yaqطacuhaa qofka wax fuushan baa wuxuu soconayaa harhkeeda hoos soconayaa boqol sannadood oo isagoo aan goonayninna oonu dhammaynaynin waa isku mid labada xadiidee kii hore un baa markuubka tilmaan fiican ka bixiyey kanuna waa iska soo ijmaaliyey raakib buu iska yidhi wa canhu radia allahu canhu can الnabiy salى اlه alay slam qaala ina ahla اljannati laa yataraa'awna ahla اlgurafi min fawqihim kama tataraa'awna alkawkaba aduriya algaabira fi اlufuq min almashriqi aw اlmaqrib litafaaduli ma baynahum ina ahla aljanna ahlu jannahu laa yataraa'awna waxay u fiirfiiriyaan isu tusiyaan oo kor ugu eegaan ahla alguraf dadka fooqaqa leh fooqaqa sare leh min fowqihim dushooda kamaa tatara'awna si adinkuna isu tunsaan oad u fiirsataan alkowkaba duriya xiddiga ifaaya alhaabira ee dhacaya ama ka imaanaya haabir wuxuu ka mid yahay muxuu ahaye <clears throat> alfaada mutagaayirada buu ka mid yahay addaada la yidhaaho hal lafdi oo waxaa jira laba maano isudida tusa marka waxa imaanaya wuxuu tagay labadaba waa la yidhaah fi lufuqi jihaada min almashriqi oo xagga muxuu ahay waa beriga ah oo kasoo socda kulkaase aw almaqribi ama gabaludhaca sii dhacaya litafaaduli maa baynahum sida muxuu ahay tafaawudka u dhexeeya daraadi say u kala tegsan yihiin waa ka allana yidhi subxaanahu wa tacaala undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacd walalaakhiratu akbaru darajaati waakbaru tafdiila ahlu adduunka dad waxaa jira marka guryo wan wanaagsan oo naadixaatu saxaab aho fowqof ahoo degan iyo muxuu ahay muulal xun oo birabiro iyo waxyaalahaas iyo baca iyo qaar degan kuwaas tafaawudka u dhexeeya ku ka daran yaa u dhexeeya ahlu jannahana u dhexeeya qaaluu markaasuu dheh yaa rasuula allahi tilka manaazilu alambiyaa taasuu markaa guryihii ambiyada laa yabluguhaa kayruhum kayrkood aanu gaari karaynin qaala markaasuu yihi balaa waa gaari karaayo waladii nafsii biyadihi naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee rijaalu niman baa gaaraya aamanuu billaah alle rumeeyey oo wasadaquu lmursaliin mursaliinta rusushiina uu rumeeyey <coughs> dad mu'miniin oo caadi ah yaa gaadhaya kuwa ah, ambiyada waa ka sii sarreeyaan kuwaas salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhim muttafaqun caleyh wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allah sal ly slam qaal laqaabu qawsin fi ljanna <coughs> qaab yani hadda waxaa laga wadaa muxuu ahaayey nus oo kale taqriiban marka qaabka waxaa la yidhaahaa inta u dhaxaysa qaansada halka la qabtee bartankeeda iyo meesha mxua siyada la yidhaahayo ee waa halka boqorka lagu xidho yani muxua qaabka qadarkii oo qaabkuna kaa uu yahay oo jannada ka mid ah, yani dhulkeeda ah yaa fi ljanna khayrun yaa ka fiican mima طalacat calayhi shamsi waxay qorax usoo baxday oo warabad ama u dhacday oo muttafaqun caleyh dee waxay qorax usoo baxda ama u dhacdaana waa adduunyada adduunyada oo dhan waxaa ka fiican qaansad nuskeed qadarkii oo dhulka jannada ah wa can anasin radia allahu canhu ana rasuula llahi sal ly slm qaal ina fi ljannati suuqan jannada suuq bay leedahay oo ku yaala yaatuunahaa kula jumcatin jumco walbaba ee ay imaanaya suuq wax laga iibsanayana ma ahee suuqaas waxaa weeyaan waa laysku qurxiyaa alla subxaana wa tacala ku qurxiyo musawiro yaal yaallo qof waliba suuradii la quruxsanaato alle tanoo kale waa ku fiicnaan lahayd uu yaallo uu yidhaaho yuu xidhanaya dharka iyo muxuu ahay iyo muxuu ahay eh, waxyaala طiibha lagu buufinayo iyo iyo ka soo faa'iidaysanayaan fatahubu calayhim riixu shamaal dabaysha shamaal la yidhaah baa ku dhufanaysa fataxuu waxay ku ku hoobinaysaa oo ku buufinaysaa fii wujuuhihim wajiyaalkoodii wa hiyaabihim dharkooda ayay buufinaysaa fayasdaaduuna xusnan qurux bay ziyaadsanayaan <clears throat> wa jamaalan fayarjicuuna ilaa ahlihim ciddoodiiba usoo noqonaya waqad isdaaduu xusnan wajamaala iyagoo iyaguna qurux iyo jamaal sii ziyaadsaday fayaquulu lahum ahluhum ciddoodii baa waxaa ku dhahayaa wallahi laqad isdadtum xusnan wajamaalan qurux iyo ziinaad soo ziyaadsateen fayaquuluuna marka iyaguna dhahayaan waantum wallahi laqad isdadtum bacdana xusnan wajamaala rawaahu muslim wacan sahli bni sacdin radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sal ly slm qaal ina ahla aljannati ahlu jannuhu ويتراءوna الغرفاء yعni ahlغura fooqaqabay istusinayaan oo fiirsanayaan fi ljanna kamaa tataraa'una alkawkaba fi samaa say xidiga cirka adinku u fiirisaan si idinka fogyaha o kale u kala fogyihin yani mutafaq عaleyh وanhu radي الlahu canhu qaal shahidtu min الnabiyi sala allahu عlيه وsلم majlisan rasuulka alle waxaan goobjoog ahaa majlis uu fadhiyo wasafa fiihi ljanna jannada uu tilmaamay xata intahaa ilaa u dhameeyey uma qaala markaasu wuxuu yihi fi aakhiri xadiidihi xadiidkiisa dhammaantiisii buu ku yidhi fiiha jannada waxaa ku jira maa laa caynu ra'ad waxayna ili arag walaa udunu samicad dhegi ayna maqal walaa khatara calaa qalbi basharin bani aadam qalbigana aan ku dhicin uma qara'a markaasu wuxuu aqriyey tatajaafaa junuubuhum can almadaajici ilaa qowlihi tacaala falaa taclamu nafsu ma akfiya lahum min qurati acyun aayaddaasu aqriyay oo mihaal muxuha shaahid ahaan rawahu lbukhaariy وعn أbي سعيidi وأbي هuريرaةa رضي الله عنهma أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم qاal إida dakla أهlu الجنةi الجنة أهlu jannuhu markay jannada galaan naataa munaadin qof baa dhawaaqaya ina lakum idinku waxaad leedihin an taxyow inaad noolaataan oo falaa tamuutu aydaan dhimanin abadan waina lakum waxaad leedihiin an tasixuu inaad fayoobaataan oo falaa tasqamuu abadan weligiin aydaan jiranin waina lakum an tashibuu inaad dhalin yaraataan baad leedihiin oo falaa tahramuu abadan weligiin aydaan gaboobin waina lakum an tancamuu inaad nicmaysataan baad oo falaa tab'asuu abadan weligiin aydaan dhiboonin rawahu muslim وعn abi هurayرaةa radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اlه alay وslam qaal ina adnaa maqcadi axadikum midkiin booskiisa ka ugu yar min aljanna an yaquula lahu waa inuu alle ku yidhaaho tamanaa wax qabso fayatamanaa wayatamanaa waxbuu qabsanaya waxbuu qabsanaya waxaas waxaasan raba waxaas waxaasan raba fayaquulu lahu markaasu alle ku dhahaya hal tamanayt wax ma qabsatay oo wixii aad qalbiga kusoo dhacay o dhan ma qabsatay fayaquulu nacam fayaquulu lahu markaasu alle ku dhahayaa faina laka maa tamanayta wamidlahu macah waxa aad qabsatay baad leedahay iyo wax la mid ah rawaahu muslim وعn abi سacيidi الkdري radي allahu canhu ana rasuula اllahi sl ly slm qaal ina allaha عaزa wajala yaqulu liأhli الjanة alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ahlu jannaha ku dhahayaa yaa ahla aljanna ahlu jannihiyow fayaquuluuna markaasay dhahayaan labayka rabbanaa wasacdayk rabbiyow how ku nidh how kuu soo rooray wاlkhayru fii yadayka khayrkuna gacmahaaga ku jiraa fayaquulu markaasuu dhahaya hal radiitum mabsuud ma noqoteen raalli ma tihin waxaan idin siiyey fayaquuluuna waxay dhahayaan wamaa lanaa laa nardaa maxaa noogu raalli noqonin yaa rabbana waqad acطaytanaa waxaabad noo siisay maa lam tucطi axada min khalqika waxaadan wax khalqigaaga asiinin fayaquulu markaasuu dhahaya alaa ucطiikum afdala min dalik kaa wax ka fiican miyaanan idin siinaynin fayaquuluuna waxay dhahayaan waayu shayin afdalu min dalik kaa maxaa ka fiican fayaquulu markaasuu dhahayaa uxillu calaykum ridwaanii raalli ahaanshaygaan idinku dejinayaayo aan idin siinaya falaa asqatu calaykum bacdahu abadan weligay danba idin caroon maayo rawahu muttafaqu calayh wacan jariir bni cabdillaah albajaliy alaxmasiy radia allahu canhu qaala kunnaa cinda rasuuli llahi sal ly sl rasuulka alla ayaan la jiray habeen muxuu ahay afar iyo tobnaad ah fanadara ila alqamari day wuxuu fiiriyey leylata albedri habeen afar iyo tobnaad ah wa qaala wuxuuna yidhi innakum satarawna rabbakum rabbigiin baad arki doontaan ciyaanan si cad baad arki doontaana shaki aan ku jirin kamaa tarawna haada alqamara sidaan dayaxan aad u arkaysaan laa tudaamuuna aan laydinka dulmiyaynin fii ru'yatihi aragtidiisa oo wax idinka celiniyay aanu jirin muttafaqun caleyh waana soo marray oo kun iyo konton iyo kow xadiidka lambarkiisu ah baan ku soo marray wa can suhaybin suhayb bni sinaanin الrumi radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali waslama qaal idaa dakala ahlu ljannati اljanna ahlu jannaha kolkay jannada galaan yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala allah wuxuu dhahayaa turiiduuna shay-an aziidukum ma rabtaan wuxuu aan idiin ziyaadiyo wax idinka dhiman oon idiin ziyaadiyo ma garanaysaan fayaquuluuna markaasay dhahayaan alam tubayid wujuuhanaa soo wejigayga ma aadan caddaynin alam tudkhilna aljannata jannada soo ma aadanna gelinin watunjinaa min annaar naarta aadan naga nabadgelinin fayakshifu alxijaaba xijaabka alla uu faydaya xijaabkuna iyagu saaran yahay alla ma saara markaas alla arkaayaan famaa ucطuu shay-an wax lama siinin axabba ilayhim looga jecayl badan yahay xaggooda min annadari ilaa rabbihim rabbigood muxuaha aragtida ay arkeen rawaahu muslim taasuna waa midda alle uu yidhi waladayna maziid maziidka la sheegay marka waa ru'yada rabbiga yaa lagu ru'y liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaada <clears throat> rawahu muslim qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati yahdiihim rabuhum biiimaanihim tajrii min taxtihim alanhaaru fi jannaati الnaciim dacwaahum fiiha subxaanaka allahuma wataxiyatuhum fiiha salaam waakhiru dacwaahum an alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin ina aladiina aamanuu kuwa mu'miniinta ah wacamila alixaata camalada wan wanaagsanna sameeyey yahdiihim rabbuhum rabbigood baa hanuuninaya biiimaanihim iimaankooda sababtiisu ku hanuuninaya tajrii min taxtihim alanhaar iyagoo hoostooda ay qulqulayso webiyaal fii jannaati naciim beerihii raaxada dacwaahum fiiha dalabkooda ay wax ku dalbadaan jannada dhexdeeda subxaanaka allaahuma weeyaan saasay wax ku dalbanayaan wa taxiyatuhum salaanta ay dhexdooda isa salaamna fiiha jannada dhexdeedana salaamun weeyaan subax wanaagsan iyo muxuu ahaay galab wanaagsan iyo waxaasu ma jiree waa salaam wa dacwaahum dalabkooda ka ugu dambeeyaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin weeye alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin baa ugu dambeeya markay wixii ay eh, rabeen loo keena ay ka maxay ka kaaftoomaan yay sidaa dhahayaan xadiidkana marka ugu dambeeyey aayaddan tadaaiba kitaabkii ugu dambeeyey wuxuuna khatimayaa alimaamu nawowi radi allahu canhu wuxuu leeyahay alxamdu lilahi aladii hadaanaa lihada wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah mahad waxaale allaha arrinkan kada nagu hanuuniyey ee kitaabkan kada ta'liifkiisa nagu hanuuniyo noo dhib yareeyo noo kaamil yeelay mana aanan ku hanuuni karreen haddaan alla nagu hanuuninin eh. ah allahuma salli calaa sayidina moxamed kelimadaa sayidinaada ah axaadiidta marka muxuu ahaa salliga nabiga sala allahu alayh waali w slam sheegaysay mayna ku soo aroorin marka ya allahuma salli calaa muxamedi wacalaa ali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahim wbaarik calaa muxamedi wacalaa ali muxamedin kamaa baarakta calaa ibraahim wacalaa ali ibraahima innaka xamiidu majiid waa salaad musalligii ibraahimiga la yidhaaho salaad nebiga lagu saliyo sala allahu alayhi waali wasalam ugu fadli badan weeyaan ee rasuulka korkii la weydiisaanku ugu salinaa uu u laqinay qaala mu'alifuhu yaxya nawowiyu gafara allahu lahu faragtu minhu waxaan dhammeeyey yowma الاثnain raabica cashara ramadaan sanata sabciina wa situmi'a maalin itnayn oo afariyo tobnaadkii ramadaan ah oo sanadkii hijriguhuna uu ahaa lix boqol iyo toddobaatan uu ahaa baan dhameeyey buu leeyahay halkaasuna ku dhameeyey innagana tasjiilkeenna wuxuu dhammaaday maalin hulaahaa bacda duhr oo ah bisha dilqacda toban iyo sideedeedii ah sanadkii hijrigahana uu yahay kun shan boqol kun afar boqol iyo toban iyo shan uu yahay fii madiinati makata almukarama xayi alcawaali beyt اlakhi sheekh moxamed qasim maxmuud xafidahu اllahu taعala wajazahu اllahu khayra nasأl اllaha subxaanahu wa taعala an yanfacana bima callamana wayucallimana ma yanfacuna wayaziidana cilma subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk allahuma اqsim lana min khashyatika ma taxuulu bihi baynana wa bayna macaasik ومن طاacتka ma تبلغna bه جنتك ومن اليقين ma تhون bه عlyna مصائب الدنيا ومتعna اللهma بأسماعنا وأبصاaرنا وقواتنا ma أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عاadانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من laa يرحمنا walaalayaal halkaas waxaa noogu dhammaaday duruustii taxanaha ahayd ee kitaabka allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuuna waafajiyo ku dhaqankeeda manshuuraadka kale ee maktabadda maanta waxaad ka dalban kadhaa bogga internetka ee cinwaankiisa uu yahay www dot maanta dot net ama tilifoonnada kale ah eber eber afartan iyo shan sagaashan iyo sideed toban iyo labo toban iyo lix afartan iyo afar ama eber eber afartan iyo shan soddon sideed sagaal sideed sagaal afar iyo toban assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh